kulanti waxaan dhegeystayaal idilhaantiinba meel walbo aad joogtaan halkan waa reediyo kulmiye kuna soo dhawaada barnaamijka galab wanaagsan galab wanaagsan gudaiyo dibadda gudaha dadkeena gidigin ku noolo gebi ahaantiin galab wanaagsan galab wanaagsan mar kale galab wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si kastoo aad noo dhagaysanaysaan barnaamijka galab wanaagsan alaab waxaad ku dhegeysataan kaalimaha suugaanta kuwii hore kuwii dhexe iyo kuwii dambe sidoo kale waxaan ka marneen sheekadeennii walbahaar adduun galabtan waxaa idinla socodsiinaya barnaamijka anigoo afra axmeda iyo bootaan sidoo kale waxaa nagala qaybgalaysaa ister maxamed nuur soo dhawaada dhegeystayaal talaado arbaciyo khamiis toddobaadka intiisa kale kulmiye toos ugu xirnaaw tafsiirka qur-aanka iyo tacliinta cilmiga ka baro waayahay istar iyo faaxe galab wanaagsan galab wanaagsan ayaan ku leedahay haye galabta isoo bahaysataan waa la dhihi karaa isoo bahaysan adiga keliya meesha joogta galabta <laughs> waana buuxaa istar soo dhow horta ifraaxe waa dhowaa waa ku maasantahay sida quruxda badan ee galabta barnaamijka aad qeybaiga dhigteen waana ku dhowahay mhm, barnaamijkan galab wanaagsanaa la yiraahdaa mhm. haddi kadibna waxaa laga yaabaa ina adiga daadihin doonto si tiimka barnaamij galab wanaagsan wuu soo batay aad aad eh, galgacalna kuu noo gembiya hadda kahor galabna lujo wuxuu dhaha mhm, waa waa idin soo noqona yaa dibba usii arkayba dib yaa u arkayba saaxiibada galab wanaagsan istar waxaa leenahay soo dhawaaw dhegeystayaasheena oo meel kasta ay joogaan aad iyo aad barnaamijka alaab waxaan ku daafurnaa dhankay kaalmaha sugaanta maxaana mhm. soo qabanaysaa ana hadda moogtahay kaalmaha sugaanta marka la ii diro qaaraamiga

waxaa noo soo qabanayaa mid ka mid a ah haysaha ay ku wada luuqeeyaan maxamed mooga liibaan iyo xaliimo khaliif magool heystan waxaa la yidhahdaa anba kula mid baan ahay h

aadi ku adkaydiyo orodkaadi hawlan miyaaduu nuru warad markii adaadi arkiyo maruudiga ay waxaad ku kulanteen arkiyo maruudiga ay waxaad ku kulanteen xasuustayda uurkii asaago oo oh, reer uga xiyo u baxay dexdaanad arrimihii ka soo baxay adigiyo jacaylka rabgaaynays celiyaanin orodkayya hawshee bagacaanad uga dhicin marhulaagumayshe raggaaynays celiyaanin orodkayya hawshee bagacaanad uga dhicin martu lagumay galgacalkaaguahay markaan xasuustawa hiyibiirdhinjirahay markaan xasuustawa hiyibiirdhin jirsida dhiraha oogada calintuuga taale ay xidhiidda caasan eh. ilaa uga waraabshaan sida dhiraha oogada calintuuga taale ay xidhiidda caasan ilaa uga jacaylka ana halkaasi haddii aan uga imaano xaliimo khaliif iyo sidoo kale maxamed mooga liibaan adunba igu dheer adunba igu dheer heestaas oo kale haddii eryada <laughs> ku jiro lagu dhihi lahaa ka waran adunba igu dheer istray <laughs> marka la soo dhawaan ku leenahay jaceylkasa isku tigin <laughs> ifrax adoo maxsantahay waa dhowahay mm. jaceylka waayadii hore waa isku ficnaa jirna laakiin ayaamahan hadda col maa kagool col cadaawe baa la dhihi jiray haye <laughs> maxaa jira jaceyl dhan hadda waa iska soo horjeednaa laakiin ayaamihii hore asxaabu jaceela mm. wax yarna leema gaarsin laakiin amaa u dhow <laughs> mase waxaa istiri jaceyl sanadadaan damba jiro jaceyl ma ahan walaahi ne jaceyl sanadkan jiro horta jaceyl wuu yahay haddii jaceyl laga dhigto laakiin haddaan jaceyl laga dhigin mhm. jaceyl ma ahan waxaa u daaran haysta oo hohay jaceyl maxaa i baday <laughs> yaabadaas geliyey <laughs> ana meeshii ugu dheereedaa u safro maya maya maya soomaali ka baxsan weli ma u gobolada camal waa tageen haddii lagu dhihi lahaa fursad lagu sii lahaay ina maxay hal tikid mhm. wadankay ku tegi lahayd hal tikid haddii la dhaho meel dheer ma aadi lahayn gobolaha gobolada <laughs> <laughs> dalka weliba waxaa jiro meela hadda marna qaar a isdhaho haddaa meeshaas tagi laheyd alele si fiican ah, gobolka tagta horta baydhabo janaayo baydhabo janaay hmm, hmm. hmm. eh, waxaa ku taalo isha baydhabo meel yira oo biyaha kasoo burqanayaan ka arka laakiin xaalkeeda see waay maadaama adi aad tagtay <laughs> wallaahi baydhabo horta meel aad u qurux badan oo hadda lagu dalxiis taga way tahay inkastoo mm-hmm. eh, markii hore iyo hadda farqi weyn oo u dhexeeyo mm-hmm. weliba hadda ayaamahan ay eh, aada ugu fiican tahay oo roobabaa da-ay meel kasta biyo doog cagaaran ah kasoo wada baxay isha baydhabo iyo garbooda meel kale la dhahaa ayada naftarkeeda xataa haduu roobda haduusa roobda in xataa biyaha iskaga soo burqanayaano jabal camal ahoo biyaha kasooaada mm, u nimcaysan yihiin markamar inaad tagtiin oo weliba aadin soo dhawey ama <laughs> aa tagna waa rajeynaynaa insha allah marka tahay waaya kaalimaha sugaantaan ku laabanaynaa dhaafurkii maadaama aan qaatay mhm daba labaysan kareen weyn oo maantana iska qaad qaadanaya hawsha meesha taala waa ceebe <laughs> waata anaan usoo qabanay marka waaya hees ay ku wada luuqeeyaan mhm. farxiye fiska iyo cabdiqaaliq maanta ah inaad ugu jiro Katar ilaan haygu nicin mhm. hanti kuguma nici karo mhm. waayahay farxafiska iyo cabdiqaaliq ayaa ku luqeynaya barnaamijkeena galab wanaagsan ayay haystaasina qayb ka ahayd adiise isku tihiin dhanka oo hantida iyo <laughs> may horta hantida saaxiibaan ahay jecel ma doorle mise lacag doorle wallaahi ine sababtoo ah lacagta way imaan kartaa laakiin jeceyl oo daacade ciyuuma imaado waayah dhegaystayaal hadahana waxaa goorsheegtada istuudiyaha sheegaysaa xilliga aad jirteen sheekadii xiisaha badneyd ee walbahaar adduun way halbaana way adduunya halbaana

oo xilligan oo kale aad ka dhagaysataan idaacadda kulmiye oo fikradii bashiir maxamed kheyre aniga waxaa iga soo dhecela horta taleefkeyga waaye uu khaalid gacantiisa u gaaray lacagtaa ku bixisa gabadhaas laba gaari oo ku gadaa been maa laisku sheega ka xaxaabiya saaxiib ma igu deganaysaa mase waxaa ii sheegaysaa degashadiina horta waxaan ku sheegi lahaa dhan saaxiib xaaladayda ilaa hadda xitaa siitaa waa garalaa wallah haddana waxaan isleeyahay amaa hubsataa xoogaa gabadhii adeer maalinkii waa wacay taleefka waa qaban weysay ilaa haddana kama aanan jirin ma garata sulaaqaabay sii wadaamo hadda waaba sii jeceshahay qalbi wax jecel waxa waaye qalbi wax jecel waxa sax mase waa hubinaa waa hubinaa keliya sababtoo adigu wax fahmi kartid sababtoo haddii aad wax jeclaan lahayd ama jacaylku soo mari saan ilama hadasha wax walba ii muuqdaa ma qof waayo aragaa ahay wax ii muuqdaan ujeeda waayo arag jaceyl waayo arag ma ahan ama wax soo jeclaata horta waa may sooma ma fahmi karti xaaladda aan ku suganahay ee moolojabka ah laakiin haddana saasi tahay waan soo hubinayaa sababtoo hubsiimo horaa loo yiri halbaa la siistaa ani kulley horta horaan ku intaan ku celila horaan kuu celiyey hadda kadib inaan kugu fiirsada waa inaan hubsadaa saaxib waa inaan hubsadaa adiguna ha i riixin saaxiibkeyga aad tahay hubsiimo dhan maxaa qorta kuu gelina adig ina mari haddaan wada tegeyna annagoo isoo baree wixii jiro dhan wax walba waan soo wada ogaaneynaa <laughs> adi ula ciyaaraa ku jirta anaa gurigeedii tegila adiga maan kuwada hadlay kadib jawaabta lagu siiye maaragtay aan dhegeysana anna <laughs> waxaad waxa waa ciyaar ciyaar uma socono gurigeeda kow dhe eh, bogsiimo ma rabtidniyo yaa maxaa bogsiimo wada geey xaqiiq baan soo wada ogaanirfonkayga dhagaha gashana waxaad suuqa ka maqashay horta yaa laakiin ani waxaan ogaa sulaaqadaas inay khaalid kaa raacday khaalid warkiisa iga daa khaalid khaalid ma ahan mogtaa gabadha aan jeclaaba ani waa bixina na soo wad moobeelaad u gadaa waa bixina khaalid isagoo jaban haa saxab khaalid iga daa warkiisa soo bax waa bixinaa laakiin waxaan kaa rabaa marka xaafadeeda aan tagno adigu gaarigaa kasoo bixi waxaa laga yaabaa inaan gurigeeda xitaa isma naqaanmarka marka hore maslaxadaan galaa waa salaama haddii salaanta si fiican laga qaado laysoo dhaweeyo markaas kadib aan lehaa laakiin haddii dagaal ay baasho ay noqoto gaariga an gadaalan ka gala adiga xitaa marshada la gaari imooday side ina mar anaa gaariga wadaaya nin jecel hayo ee nin cabsan isku mid ba <laughs> marka ina mari ina mari gaariga mar gaariga noo soo furay furaa waa kan ina mari Campbell xitaa gadaal fariiso xitaa macnaha steerigana ila qabsataa laga yaabaaye gadaal laga fariiso <laughs> gadaal fariisanaa ina mari caawo aniga horta waa markaan bas waay waa baxaan ku leeyahay khaalid khamshaarka dibyaa ka khaniino afaaris dhanba ku jira bano sacdan waxii laga bilaawo aniga waxaan u tagaa kharijo aniit waa kala baxeenaa bur iyo bi malkala baxo horta waa kala baxeenaa barkee waxa waaye bur qabo iyo bii qabo waa isku baahanyihin kharija waxa waaye anile kaalmey karaa maumaana lamadaan bir horta jigeed murugaa ka muuqatay markaan waxaa umaleehaa macnaha waa ii xiistiyaan umaleehaa kharijo waa u tagaan kule horta waa u fadhiisaa abaaraan u sheesheekehaa waxyarkoon waa isdabaala dhigtaa mobile aan saasaanaa waa isdabaalaya alla kulacal markii u tago danteedaan u sheegahaa mar meesha anle ka bixi karaa kharijana waxa waaye horta ninkii u roon marabta kow dheh iid anle u roon iidnaba waxawaaye nin kale rabtaa laakiin ninkaas beentiis waay hortaa maanta waxay laga bilaawa markin u tago waa ku jecjec horta waa ka bilaawa waa ku jeclaay dadka hal mar le ma dhaano aniga labaatan iyo laba jeeraan dhaha waa ku jeclaay khaliij waa ku jeclaay waa ku jeclaay waa ku jeclaay waa ku wadaa maxaa kartaad ilaa ay maxaa ka wadaa ti runtaan runaan kuu sheegooya nima run sheegayna beena u kaysan ha ilka iyo runtan waa la cadeeya maanta waa u cadeeya kharija inaan u tago waa ku rabaa walaalay mustaqbalaan kaa rabaa inaan ku guursadaan rabaa waa ku jeclahay inaan dhaho waa ku khasbanahay maanta waa bootay hooya laakiin wejigaadin arkan waxaa waaye wadnaa tirig birig dhahay marka dhibaata waaye marka kow dheh marka mushkil malaag waa cudubilaysaa waa cudubilaysaa ma yeelahay maanta gar iyo gardar itmiitumey ulme iyo wadataa waa may midharbaaxe waa maya tadeed kale waxaa mikrofon intiin qaata meeshaan fadhiisaa nin waxaa iska dhiga oo bulshada u sheekayo wey camal waa bilaawaayno waa anaa bilaawa kharijoy la'aanta bagawa i xanuuna berigiin ku waayo waa bololala kharijo waa ku jeclahay la'aanta ma lanaan kare leelkii ma waadhito haaye luxuwa ila ciifiyey mi dareemaysido khariija waa ku rawaa diidhaada ballan iyo caddi waxaa weye nusku boos ma arkino oo oo aan ku leeyahay maxaa la dhahaa jujuum aan ku leeyahay aan u gadaa waa ku aroosaa kasar haddii irtana intaanba kharash geliyaa bano macalaad suuq ay fadhidaan ba kharash geliyaa kharash markiin geliyo suuq anaa fadhiisaad minika iska joogad iyo cun iyo cab iyo jiiflan dhaano bis khalaas kharijo kharijo waa ajiib horta gabadhii waatana waa ayada dharkeeda iska dhaqanaysa oo habbi ahoo faraxsan anigana arrimo badan ayaa ila soo gudboonaaday ninkii odayga ah hadda ka hor waa isu imaahaynaa aan dhahay daadba daadka weynaa yimidaa la yidhi waxaa yimid nin ninkaas ka culus oo ka culus lafihii hore ah kaali arag ninkii aan bubayga iskala soo dhici jirnay waaye dee culusow kii asiga ahayaa yimid marka horta gabadhan waxaa warraysanaaba gabadhaydii suleeqa aabe ii waran aabbo aabbo waa fiicana see tahay alxamdulilah waa ku fiican alxamdulilah aabba anigana waa fiicanahay alxamdulilah maasha allah horta kaale inta soo fariisa bal dharkan dharkan iska dhaaf kaale inta soo fariiso fariiso aabbo aabbo fariiso dharkaa iska dhameeno anigana waa yaro mashquulsanaya maya meel baan meel baan u ordayaahe waxaan kaa rabaa hoogaha yar inaan gash isniraahaan rabaa marka aabbo iska dulqaado adiga aabbo maasha allah dulqaado aabbo haye aabbo hoos shahan cabal waayah maasha allah maasha alla fiiri waxaan ku waay abow horta maalin dhoweyd sawtii noo yimid nin oo oon xagga qaraabadan aan xagga dariskana aan isugu fiicannahay aan kuu sheegay ninka kugu dara ay dhehaysa hade ma suurtagelin ma suurtagelin waxay u suurtageli diiday ma suurtagelintii ayada ahayd ma suurtagelin aniga markii kuma siinin ma og tahay waan isu imaanaynaa baan ihi maya maya maya kama bixino waa diyaar ayaga sidii sidii rabitaankii rabitaan lagu daray ay weli ku rabaan kastoo weli ay igu soo akhbaar marka daadba daadkii ka weynaa yimidaa layidhi wiilka oo maalin dhoweed aad wada socoteen xaaladiisa ka waran abqaalida ab qaalid xaafadooda gean wiil fiican waay moogtahay adeeraa dhalano sax adeerka dariskeenna adeer mustafana adeer mustafihii oo waa dheereed ou dhima jiray ha adeer mustafa wiilkiisii fiican waay haye ab maxaa dhacay qaalid maxaa ku dhacay qaalid waxba kuma dhin inay waabad qabaaye alxamdulilah ilaaha u nimceeye aabahey oo maanta arrinta qaalid i weydiinayaa ma aqaana sheekadan meeshay u socoto aabe intaas aynoo joogto dhegaystayaal qaybta afartan iyo koowaad ee sheekada walbahaar adduun qaybtan qaybta xigta inta aan ku kulmayno nabadgelyo

waa tahay halkaasin haddaynuga imaano sheekadeenii walbahaar adduun aad iyo aad oo weliba qeybo xiisa lasii maraysa dhexda uga jirnaa istari aniga waxaan kala hellaan leenahay <laughs> aada umahadsan tihiin maanta dhan su-aalo dhowra ah lai weydiiya markaan ana waxaa leeya bootaan mhm. inaan su-aal weydiiyaa rabaa jaceyl waa laga wada cawaada haddaan nahay amase tiim gabdho gabar kastoo ceeleeda qalbigaa ka dhaawacanamaya gabdhaha badanaa qalbigaa ka dhaawacanay raggay ka cabaadeen raggiina waxay leeyihiin aniga gabdhayaana jalaafeeyeenoo ayagayaana khiyaanin marka ragow adi raggad adaa mataloosid bootaan marka maxaa sabab inaa gabdhihii dhan idinka dhan qalbi jabka wada dhigtaan oo ma arkino gabar kasto ay raggi ka cabaado wallaahi waxay ila tahay horta meeshaan ragga dhan adaa joogadaa matalaysa hadii la dhaho mushkilad waaye laakiin <laughs> dhibaatada waa wada geysanaa cid gooni loo saari karo annaga naftirkiina idinkama yareysano waa idinla fahan shaxdii heer mm. waxaa maraynaa gurya mm. inta idinku soo xirano <laughs> ay dhahaan e, markii lagu soo waca ama lasdhahay <laughs> aragna ama imaw guriga imaw marka maya maya ma ku jira ay dhahaan saasay dhahaan jalaafada idinkaa badanaa wadin eh, annaga jilaafadeena waaba iska qarsan tahay midda inta fiidiyoyaasha lasoo baxdeenna garaacdeen taaniga eh, marka idinka wixii naga badbadiseen dulqaadkii sabarkii inta naga dhammaadaywax kala aaweyna ah, rag markii saas inaa iskaga dhici karna wadada keliya aan helna taasay noqotay eh, laakiin ani taas ma qabo mhm. mm, taas ma qabo in la sameeyo mhm. yani maxay hatooda qofka sumcadiis in la dhowro markasta way fiican tahay horta kaamiradan bahashaan kaamirada loo hadda wax mm-hmm. duubistaan iyo wax badan amaarkino ay ku dheeshe mm-hmm. sababtoo ah waxaa arkay waxyaabo aan munaasib ahayn in lasoo mm-hmm. bandhigo awalkii la qaran jiray amase laga dhuuman jiray laakiin hadda caadi noqdeen marka dhibaatada ama casriga cusub ay la mid tahay aan leeyahay waa tahay eh, markaana gabagabadii barnaamijkeena galab wanaagsan ayaan isla soo gaarnay dhammaan dhegeystayaasheen waan u mahad celinaynaa si kastay noo dhegeysanayeen farsamayaqaanka sidoo kale iyo ister iyo botan anigana maxaa iga reebaya hadde adiguna waa mahadsan tahay eh, gabagabadii barnaamijkaan isla joognaayey xilligaan oo kale markaan gaarno kaalimaha sugaanta mid ka mid ayaan dhegeystayaasha oga tagnaa barnaamijkana kusoo ganaanudnaa mm-hmm. mm-hmm heesta gabagabadan uga tegana saaxiibada istarawndeyneyna bootaan ifraax aada u mahadsantihiin waanu ku faraxsanahay maanta inaan barnaamijkadan kala qayb qaato haddana heesta gabagabada aniga ay siiseen anna waxaan soo qaban lahaa heestii ixtiraam waxaana ku luqeyso xabiiba tuuxow heestaasaa leeyahay dhegeystayaasha gunta iyo gabagabada barnaamijka mhm. aan ka dhigay anigana waa tahay intaan ku kulmi doono barnaamijkan midkiisa xigay sidaas iyo nabadgelyo sidaadii gashaan weli ogon uurka ku hayahaaye afar goysma waxa iiga daran abigii daca isla waxaa iiga daran abigeed jindahaaga shanaada kaa iskay baraye naf lagugu aaminay saaray oo adiga axdiga qaadayo wanadkan laga soo go'ay